bismillahi raxmaan raxiim kul wacan wanaagsan saaxiibyal edilkiin meel walba oad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ogaal oo goraan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho mar kale wacna wanaagsan saaxiibayaal waa barqa talaadaha taarikhduna waxay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha sideedada ee agosto sanadka oo qodobada ogaal hadii ala yidhahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya ciidamada dawladda soomaaliya oo la sheegay in saacadii lasoo dhaafay ay soo faarajiyeen deegaano al-shabaab ah laga saaray haddaba maxaa caqabada oo hortaagan ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka falanqayn ku saabsan arrintaas barnaamijka aad ku maqli doontaan maamulka hirshabeellena waxaa uu ka hadlay khasaaraha intihadda ka dhashay dab eh, ka kacay suuqa ugu weyn magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle qodobada kaloo barnaamijka aad ku doontaan waxaa ka mid noqonaya duufaano hor le u ku dhuftay dalka maraykanka iyo khasaare ka dhashay iyo madaxweynaha ruushka oo qorshaynaya inuu soo magacaabo hogaamiye cusub oo ay yeelanayso ama ay yeelanayaan ciidamada calooshadow shaqaystayaasha ah kadib markii hoggaamiyihii ciidankaasi uu shil diyaaradeed toddobaadkan ku geeriyooday qodobadaas iyo dabcan wixii hors nagu soo kordho intaynu barnaamijka ku guda jirno iyo xubnihii joogtada ahaa ayaad ku maqlaysaan ee u diyaar garooba saaxiibayaal dhegeysiga barnaamijkeenna ogaal dalkan dulmigu daashaday dadkiisii waxaan dadkiisii waynu way ogaa dalkeenna qarankeena dumay Calma. tahay saaxiibyaal heeskaasina waxaad daafur ahayd barnaamijka ogaal cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay cayr iyo agoon cuuryaan gablama ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caweys dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh saxibyaal mar kale barqa wanaagsan aan ku bilownay barnaamijka ogaal magaalooyin iyo deegaano ka tirsan ah, gobolka galgaduud oo ka socdo gulufka dagaalka xoogan ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab oo ay iska kaashanayaan militariga soomaaliya iyo ciidamada dadka deegaanka ayaa la sheegay in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada dowladdu ay soo faaruujiyeen furimo dagaal oo dhaca deegaano ka tirsan gobolka galgaduud halkaas uu ka socday gulufka dagaal ee ugu xoogan ee guud ahaan dalka oo dhanba ka socda deegaanada ay ciidamada dowladdu aagooda ka baxeen oo ay xoogaa ka yaro durgeen waxaa ka mid ah ceeldheer musegawaah budbud galcad iyo sidoo kale wabxo inkastoo ciidamada dowladdu weli aagaasi ay ku sugan yihiin haddana magaalooyinka qaar ayaa la sheegay in saacadii lasoo dhaafay ay faaruujiyeen oo xoogaha ay ka baxeen haddaba arrintan ayaa hadalhayn badan dhalisay iyadoo su-aalo badan dadku isweydiinayaan waxaana wax ka weydiinay arrintan waxaa sababay in ciidamada dowladdu dib u gurasho ay sameeyaan iyo dadka deegaankuba iyo sidoo kale wararka qaar oo sheegayay in ciidamada deegaanku aysan si aada ah ugu diyaarsanayn eh, in ay iyaguna qeyb ka noqdaan dagaalkan waxaan wax ka weydiinay arrimahaasi oo dhan cabdiweli salaad maxamed oo ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxaana uu hadaladiisii ka mid ahaa bismilah eh, waan dhawahay eh, radio kulmiin waa u mahad marka labaad waxaan sidoo kaleeto bogaadin iyo hambalyo iyo mahadcelin intaba aan sugu darhayaa ciidankana sharafka badan ee xooga dalka oo guulo waaweyn soo hooyooyey howlgaladii u dambeeyey oo markaas waxawy khawaarij dalka looga shifeynayay meelo badanna marka waxaweye gaaray marka taasna waxay cadeynaysaa yani in ay tahay ka go-naansho ay ka go-an tahay markaas waxawey dowladda inay la dirirto khawaarijta kana saarto markaas waxawey deegaanada gacanteeda ku jira oo markaa dadka ay ku dhibaateen marka aan usoo laabano marka waxawey caqabadaha hortaagan horta dhowr siyaaboodba macnaha waxawey meesha way taalaa madaxweyneha way ka go tahay xaqiiqatan inuu markaas waxawey dalkaan oo ka xoreeyo khawaarijta ficil ahaan iyo fikir ahaan labadaba waana ka muuqataa markaas waxawey dhaqaaqa uu sameynhayo iyo hadda meesha uu joogo iyo sida markaas uu ugu dhirinayo intaba hase ahaatee markaas waxa weeye ragga loo dirhayo howlkaas loo xil saartay oo markaas waxa weye laamaha amniga ku shaqale yani saraakiishaas marka markaanoo kale ay joogto baashu waxay u baahan tahay raggeedii oo yani marka raggeedii waxaan ka wada rag khibrad dagaal leh oo yani mataqaana waxa weye magaranaysaay fahmi kara magaranaysaay dhagarta cadow waxa lala diriraayo horta maahan ugu magaranaysaa eh, keliya eh, qabiil maaha wax lala diriraayo magaranaysaa eh, urur iska caadiyaho ciyaalka xabtaa maahan waa urur argagixiso waa kuwa ugu sharta badnaay ilaahay intuu abuuro wax lala diriraayo hmm. markay dagaal qaadayaan keliya maahan inay mataqaana ay kugu soo gelayaan magaranaysaa wax iska caadi iska caadiyaha yani wax ugu darnaay oo markaas waa qofka argagax jiri lahaa ku bilaabayaan sidaa marka rag istaraatiijiyadaas marka waxa wey oo la falgeli kara kana bixi kara oo khibradeeda iyo aqoonteed in horta loo dhiigo wuxuu marka waxawy hogaankaas ciidanka ama wasaaradii kushaqalada ha noqoto oo gaashaandiga ama mataqaana waxawey saraakiishii kale oo ciidanka hogaaminaysa hogaanka hogaaminaysa noqoto laamahaas amniga inta kuseyso dhan macnaha inta ugu sareysa iyo sargaalka ugu sarreeya kan ugu hooseeya yani raggaas khibrada awle in loo dhiiba marka waa looga bixi kara oo yani fashilkaas ma jooji kara eh, ragga hore ayaga soo shaqeeyeen way maacsan yihiin oo yani mataqaana meel fiican ay soo gaarsiin xaqiiqada laakiin maanta meesha ii joogto waxay u baahan tahay waxay tahay rag karti leh oo khibradeedii leh oo mataqaana waxa wey ninka ugu yar maanta la dhihi karo waa hayaa khibrad magaana hogaankan waa haya uuraan mataqaana waxa wey labaatan sano ama ka badan shan labaatan sano sano oo khibradeeda inuu leeyahay oo yani mataqaana waxa wey intaasoo guulada hore keenay qofkaanat waxa wey intaasuu wuxuu ku helay magaranaysaa bilasharafkaas ama wuxuu ku helay geesnimadaas ama mataqaana sheeg waxa wey khibradeeda uu leeyahay ha laakiin qof maanta yani meel iska fadhiyo iska caawiya gurigiisa iska joogi jiray ama magaalooyinkaas ka joogi jiray maanta lasoo magacaabo lakusoo baxday gaasigaal baa laga dhigay ama mataqaana waxaawey wasiir baa laga dhigay yuro maanta wax kamtari karo wax maanta meesha yaalo sababta waa dadka ugu dhagata badan wax lala dhagan raayo marka dad dhagat fahmi karo oo yani kabici kara marka waxaa weye in loo raadiyo xaqiqatan mm. dhihi lahaa marka kuwad an taasaana waxa wey aan kusoo afgeerahaya marka guud ahaan caqabanaa jiro waayahay waayahay waxaa laleeyahay meesha waxaa aada uga maqanayana abaabulka ciidamada deegaanka oo dhulka aada u kala yaqaano oo dadka deegaanka ah oo horkici lahaa milatariga soomaaliya tas caqabad baa ka jirto marka waxaad moodaa weli dhibka dadka deegaanka hadda weli ku dambeeya oo meelaha ay joogaan ah in ay mataqaanay xaggii ka daciifeen mataqaana shay waxa weye iyo hamligoodii oo jabay oo yani sidii dhibkii rafaadkii iyo wixii sida ugu jireenba waxayba umoodaa in la yidhiba niman kale lama diriri karo inay iska dhaadhiciyeen oo nimanku bir maahan waa dad oo insaana oo shayaadiina wey oo mataqaana waxa weye lala diriri karo marka sidaa darteed dadkaas deegaanka yani waxyaabaha soo laalaabtay oo yani dadkaas lagu cabsi gelin lahayo iyo dhibaatadaas iyo rafaadkaas iyo waxaas si ugu dhex noolaayeen baba moodaa xoogaa yara damiirkoodii inuu wax ku imaaday iyo ka go-maansha la-aanta ayagay ka go-an tahay markaasito hadda waxaan arkaya dala badan oo laleeyahay walaada lagu baryahay war deegaankiini maantay xoog iyo xoog iyo mataqaana waxaa weeye iyo xeelad iyo ciidan intaba diyaar ladin oo idin garab yahay bal adinkiina horkaca oo socda oo deegaankiini mataqaana maadaama idinka ad taqanin dadkii ku hogaamiye si hawgalka u guulaysto oo ayageena markaas waxa waa lou karilaya xaqiiqatan marka waxay taas ay muujinaysaa aan dhihi karnaa hataa la-aana oo mataqaana ay u dambaneyn ay u tahay inay markaas waxawey raalli ay ku yihiin magaranaysaa filkaas guraacan iyo dhaqankaas guraacan oo markaas waxawe khawariisu ay wadato inay raalli ay ku noqdaan oo markaas waxaweye weli xukunkooda kasii jiray dabcan raalli aan dhihi karaa ah qofkii diida ama dadkii diida sida nimanka yani magaranaysaa gobolahan kala joogay oo dariskooda walaalahooda asiy ku qaateen mm-hmm. oo saakiciyeen bay saakicin lahayn marka sidoo kaleeto eh, waxaa jiru xagga wacyigelinta wax weyn baa ka qaldan oo dabcan an dhihi karno weli hoose weyn baa jirto meesha lagu talagala maanta ma joogto haddii dhankii mataqaana waxaa weye magaranaysa eh, culimadii eelka u ahayd inay sameeyaan wacyigelintaas ay noqon lahayd haddii mataqaana shee waxaa weye siyaasiyiintii eelku ee ay noqon lahaayeen intaba mataqaana shee meesha kama muuqato kaalinteeda ciidanka laftirkiisa wacyigelinta qayb ka yaha la oo meeshii ay tagaanba shacabkii mataqaana waxa weeye magaranaysa ku baraarujiyaan haddaba way sameeyaan in badan oo kamid ah, hadda rag badan oo saraakiisha kamid ah, culamaha jirfaad baa laha siiyo oo mataqaana ayagana baraarugaa sameeyo laakiin wacyigaas in kor loo qaado weli oo mataqaana meeshii la rabay si u gaaro dadkii inuu fahmaan dhibaatadii ugu baraarugaan oo alla murmeeda maanta baalkaan magaranaysa dhegen ka miirahay oo ku dhegan oo gudaha la seexday maanta hmm. yani iska fujiya xataa nin yidhahda waa talo marka waxaa layidhahdaa hal ninkii lahay uusan waraawinin horta ma wada hadlay soomaalida ku amaadaa hmm. haddii qofkii horta waxaan ehelku ahay aysan gacanta ugu jirinin ama hogaankeeda asaga uusan hayninin marna lagama yaabo waxaas in laga magaranaysa laga ligin keeno marka halkan kaste wuxuu ubaahan yahay in loo hagabaxo marka waxawey dadkeediina eelku ahayna loo dhiibo marka koowaad marka dadka deegaanka ayagana sidoo kale aad iyo aad wacyigooda iyo waaqicgoodaba aada ugu hooseeya marka mana fahansanaas dhihi karaa ama cabsi ahaan u geyso ay ka baqayaan markaasito hawe cadowgaasito ama ha u geyso eh, magaranaysaa eh, eh, waaqiciga jira aysala so-aado hadda waxaaba kasii daranba magaranaysaa howlgalka jiro iyo deegaanka qabashadiisa iyo xoreyntiisa dadka meesha degaan la tirkooda howlgalkooda hadda celbura ugu dambaysa oo la qabtay iyo deegaamada ku xeeran waxaan dhigi karnaa muddo shan toban ka badan bay nimankaasi ay joogeen oo dabcan ilmihii xataa ku dhashay ku qaangaaren weligood calanka soomaali mis arkaan laga yaabaa weligood yani dad ayaa ka duwana marka mabda duwan oo kaleeto inay is imaan baa laga yaaba yani intaas ba ay u dawladda la sheegaya daaqood iyo balaayo iyo gaalo iyo waxaan loo joogeyn dabcan in laga aaminsiiyey marka horta marka kuwaad fikriyaan ahaan dadkii mataqana in la xoreeyo u baahan yihiin wy haddii xataa dad ahaan loo xoreeyo oo yani amnigoodii la xoreeyo oo ma garanaysa lasoo celiyo waxaa kasii muhiimsan ayadana maskixiyan ahaan dadki inuu caafimaad qabaan sababta weli qof buka oo qalbigiisi balaayada ka buuxdo oo ciidanki markuu arka waa leeya waa kuyaa meesha maraya arag arag yani oo laisku shsheega laisku tilmaamahay dabacsi ku joogaan meesha way adkaanaysaa way dhib badnaanaysaa marka dadkan dad fogaada weeye xaqiiqatan markii la yidhaahdo marka yani shacabkan waxaa rajeyna insha alla haduu ilaha idna ayagana inay waxyaaba badan oo markaa dhiirigelinta iyo magaranaysa waanada iyo wacyiga loo soo jeedinayo intaba inay wax ku qaatan cadowgana iska dhiciyaan waayahay marka isbarbar dhigno e, dagaaladii e, labadi kun iyo tobankii sagaalkii e, lala geli jiray oo dadka deegaanku ay la geli jireen al-shabaab ama tusaale markaan usoo qaadnay xitaa gobolka hiiraan dagaaladii al-shabaab kow looga bilaabay waxaasoo dhan markaa isbarbar dhigto iyo kuwa hadda ka socdo gobolka galgaduud ee ciidamada deegaanku ay qeybta ka yihiin dadka deegaanka waxaad moodaa insa sida hore u bislayn dhigaas markaa isbarbar dhigto oo awoodda ay lahaayeen labada kun iyo tobankii dad maxaa kuusoo baxay waxaa iska fududaa midaasheeto waxa soo meesha yaalana waxay tahay waxa farqiga yaala horta waxay taasi nimankan waxa kuwaad oo lagula diriray ama niminta loo keen waxay caqiido ayaa jirtay wax la yidhaahdo qofku wuxuu aaminsan yahay ayuu ku dhintaa kuna soo baxa horta marka amnida qofka waxaa kula diriraysid waxay yihiin iyo waxaa udhimanaysid ee aad diiran kartaa markaas waxa weye magaranaysaa limin iyo guulna aad gaari kartaa marka dadkaas deegaanka oo hadda hiiraan hadda kacdoon hadda ka bilaabay ayaan dhaweyday raggii kasii horreeyey oo markaas waxa weye magaranaysaa galguud qaybo badan oo kamid a ah hadda xoreeyey gudceel iyo bismillahi billahi wuxuu qaybo kamid a ah markaas waxa weye xoreeyey oo wax badan mataqaana gacanta ku hayay oo lagu soo dhiida waayey ilaa haddana maanta laguna anoonayo seebtooda oo maamulka ugu dhisan yahay waxaa ku gaarin waxay ahayd caqiiday kula dirire dabcan oo nimankan inay yihiin niman mataqaana shee waxa weye khawaarija oo ma garanaysa haddii dilaan ahlujanno ay yihiin haddii ayaga la dilanay ahlujanno yihiin way aaminsanaayeen marka sidaa darteed maadaama ay dadku yani waxaa dhaqaajinhaye oo wadahaya dareenka kudhex jira oo shidaalka ku jira wuxuu ahaa caqiidadaas kasoo horjeeda oo caqiidadan faajidka markaas lagu duminhayo sidaa darteed dad bisil oo caqiida ahaan u aaminsan ay yihiin laakiin maantay qofkii lagu soo kiciyo war heblow maantay anagoo reer hebel bal oo maanta xoogaa duulno ismuujino maanta markii la tagay wuxuu le hebel war anaga ay bahlaha isku qabnaay xoogaa iskuma fiicnin anaga oo yani waxa weye magaras calaf halaa naga dhexaysay marka saa darteed waxaan ugu gurmaynaa meesmaba yaalaan midda kale maxaana nugu jira hadda hadii ay hebel guuraystaan ama ay kamid joogaan yani dad intaas horta wacyigooda uu joogo lagama yaabo cadow horta inay kalimin keenaan midda kaleeto farki udhexeeya hadda labada qolaha sheegtay waxay ahayd qoladan hadda oo hadda ugu dambeysay oo iraan yani halgankii ay sameeyeen yani joogay way ka go dabcan ilaa inta ogeed dhaqaaq ay sameeyeen halkii mar yani golbiyeyn dhaqaan kasoo bilaabeen ilaa iyo xuduudka galguduud iyo marka waxa weye seeaam waxay ku yimaadeen sax waarar mm. ayago xataa intaa beelihii udhashay jooga qaarkood ay mataqaana waxa weye ay ka gaabinayeen ay gaarin heerkaasi marka galguduud maanta halkan ka jira dhibkita waxay tahay laba arrimoodba markaas waxa weye sababoodu way unoqonaysaa labada sabab mid waxay tahay horta laftirkoodii oosan howlgalkii oosan ka ahayn daacad daacad agahena waxay tahay ayaga dhexdoodia waxaa ka jira markaas waxawey xoogaa iskaashaanbuuraysi iyo marka waxawey reehebel annaga iskuma roonin iyo reehebel hadii mataqana waxawey meesha laga saaro oo marka waxawey nimankaan ay ka baxaan waxaa iskusoo jeeseen oo dambe xoog iskuoleyn waa annaga iyo yani waa dad xisaaltan hoose iyo waxaa loo joogay markaas waxawey weli ku mashquulsan uusan waaqicgooda weli uusan gaarin marka waxawey cadowa maanta waxawey in haystaa wax walba kadhi badan hadda wixii adinkan ka dhaya xaggan ka dhigtaan middaa kasoo jeesta madii mataqana she waxawey horta midaas ka maqan oo farki udhexeeyan waa midkaas midkii caqiidiga ahay oo sidoo kaleeto mataqaana waxa lagula diri lahaa meesha qabiilka laga hubeeyey oo laleeyahay maanta qabiilada qoryaha laga siiye waxaa mudan in dadkii dhalinyarada ahay oo mataqaana xirta ahay iyo mataqaana ardada ahay oo waxbaranaya diinkana fahamsanay nimankaana dagatoodana fahmi karin mm-hmm. in ayaga mataqaana waxa wey magaranaysa la hubeeyo oo la maanta wakaalay idinkaa culamada dalka ay magaranaysa shalay sidaa nooga dhiciseen mm-hmm. maanta nooga dhiciya nimankaan sababtoo ah nimankan keliya kuma dagaalamaan hub kuma dagaalamaan yani xeelad militariina dadkagama adkaadaan waxay markasta ciidankeeta usoo gaadaan nimankaanto ay waxawy u guuleysanayaan ama ay dibka yani dadka umuujinayaan sixir bay ku shaqeysaa nimanka loogi marka sidaa darteed qof fahansan marka waxaa weye sicirkoodii iyo balaayadoodii ka kara oo yaqaana diinkii iyo wardigiina haysta asagoo adkaartii haysto oo ku haya mataqaana shayku garanaysaa magara qur-aankiin afka ku haya adkaartiina la dirira unbaa ka guulgaari kara nimanka marka sidaa darteed kaalintii culumada inaan dagaalka aan laga marnaysiin oo dawladdu ay tiraada culumada la dirteed diinkii iyo mataqaana waxaa leeyahay adkaartii horyaalka loo qabto nimankaan waxawy magaranaysaa si loo buriyo adiguna qayb ka muuqda marka taas waa kaali meesha ka maqaandii kara xaqiiqatan waaya ugu dambeyntii fariintaada aada u dirayso dadka deegaanka ama hogaanka militariga xooga dalka ama madaxweynaha soomaaliya ugu dambeyn waxaan markaa si guud aan ugu dirhayaa magaranaysaa tala ahaan madaxweynaha qaranka horta waxay go-an tahay maasha allah uu ku mahadsan yahay tilaabada uu qaaday oo marka waxa way quruxda badan arkinfaheegiyo maanta deegaano badan kamida ah dadki ay ku xoogeysan yihiin marka maadaama asaga ku leexday waxaan dhihi lahaa madaxweyne aan usoo jeedi lahaa marka yani koowaad dad khibradeedii inay shaqadaan oo saraakiil oo ka bixi kara maanta oo carbisan oo yani mataqaana looguna bartay horay inay yani mataqana waa adagan ay guurka ka gaareen madagaftooda yaqaano inuu ogalkaasito intuu socdo oo marka waxaweye uu ku wareejiyo taladii marka ciidank ciidankana sidoo kale waxaan usoo jeedi lahaa ayagana ilaahiga ka baqan oo daacad ka noqoto marka waxaa weye halkankii ay ku jiraan dagaalkiisa dhanna waa guul iyo guuldaro hadii aad ciyaal qaado ima nasri wey ima shahaada wey marka sidaa darteeda maalintii aad guulaysanaysa keliya inaad farxdo maahan maalintii aad kuu daraysatana yani waxuunbaad ka barato ma manaha maahan in laga adkaaday oonan iyo jibinin hadda shalay ilaa xalay ilaa maalmihi kasoo reeba harka iyadoo leeyahay yani cilmigaas funaynaya funimihii oo kasoo baxay waa kada soo meesha wax loo tagay waxay ahayd inaad dhinto ama la guulaysto marka sidaa darteed adinkaa guusha iskale wa antumul aclawna adinkaa sareeya wallahu macakum ilahi la jirkiinu yahay ee cadowga marka waxawy ha kasoo laabanina midaas ayaga sida guud aan ugu jeedinaya shacabkana waxaan leeyahay adinkana sidoo kaleeto mataqaana waxawy intaasoo sano to labaatan sano kudhawaad baa marka waxawy dalkanagii wuxuu dulmana u yahay jirkaas markaas waxawy xaga jirka ah iyo eelkiisa marka adinkana baraaruga oo wacyigiina kor u qaada oo marka waxawey dowladda ku garab istaagaya ciidankii marka waxawey halgan ka socda oo dalka loogu xoreynayo khawaarijta dhamaantiin markaa saas baan tan ahaan aan usoo jeedina waayahay dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa cabduuli salaad maxamed balanqeeye ka faalooda arrimaha amnigii siyaasadda dalka isagoo muqdisho ku sugan ayaan wax ka weydiineynay ciidamada deegaanka iyo howlgalka milatariga soomaaliya iska kaashanayaan waxa sababay in dib loo soo gurto isla arrimahaas ayaan weli falanqeynaynaaye haddaba maxaa la gudboon madaxda dalka iyo guud ahaanba ciidamada deegaanka iyo ummadda soomaaliyeed oo dhanba marka la fiiriyo howlgalka ka dhanka kooxda al-shabaab waxaa la filayay in howlgalka wejiga labaad durbadiiba la guda galo iyadoo la filayay in loo gudbo deegaanada koonfur galbeed iyo jubbaland laakiin weli howlgalka ayaa u muuqda mid daba dheeraaday oo kusii dheeraanaya deegaanada galmudug su-aalahaasi su-aalo kale isla arin falanqeyntan ku saabsan waxaan wax ka weydiinay cabdiraxmaan cabdulle idris waxaana u waramay wariyaheena cabdinaasir maxamed maxamuud wanaagsan tahay eh, waa dhawahay minta kale eh, waan ogahay waana la soconaa in ay jirto eh, horumaro fiican oo oo laga sameeyey dhinaca dagaalka oo magaalooyin badan oo ay haysteen ah, laga qabsaday marka waxaana filaynaa in oo hore sii socon doono oo wixii maanta hadda kadib dhiman maaragtay hore loogu socon doona Eh, wixii caqabaad oo jirana la xalin doono sidaas aan qiyaasa waana waana filayaa inay noqon doonto insha allah ciidamada eh, dowladda soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka waxay eh, al-shabaab kala wareegeen magaalooyin muhiima ah oo sanado badan ay al-shabaabku ay ka ariminayeen tusaale haddii aan usoo qaadan waxaa kamid ah magaalada qadiimiga ee ceelbuur halka hadda ciidamada dawladda ayaa ku sugan oo markaasi howlgallo ka wada al-shabaabka halkaa sanado badan ka ariminaya waa laga saaray maxay ugu dhigan tahay shacabka soomaaliyeed in cerbuur la wareegaan ciidanka dawladda runtii eh, eh, muxuu ahay shacabka iyo eh, dowladda magaca dowladdana kor u kacaya waxaad moodaa in oo oo dowladdii ay maaragtay awoodeeda ay kordhayso marka waxaan isleeyahay shacabkana iyagana maaragtay ciddii ku dhib kartay Eh, inay ku dhawogto dhawaan waa filaya eh, xogtaas marka waxaan ani isleeyahay waa waa horumar oo oo dhinaca amniga laga gaar doono waaya marka waxaan isleeyahay eh, waxaa dawladda ugu jiro sumcad fiican iyo inay amniga iyo wax ka qabtaan inay awood waana awoodaya sababtoo ah maamaad iyaga ay horumar sameeyaan qolada kasoo horjeedana way sii nisqaamayaan marka sidaas arkaa aragtidayda marka waxaan na filayaa insha allahu tacaala in hore loo sii socon waan gartay waxaa aada usoo shacab baxay warar laysla dhex marayo oo sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya ay eh, kasoo baxeen qaar kamid ah deegaanadii dhowaan al-shabaabka ay kala wareegeen oo galgaduud deegaano ka tirsan ah arrinkaas maxay ku dhacda ayaa isleedahay oo ay ciidamadan ay arrinkaasi u sameeyeen horta ilo oo maaragtay rasmi ah oo dawladeed oo hadda aan eh, ka hayno ma jirto laakiin shacabka ayaa u sheegaya arrintaas eh, hadday jirto waa caqabad taagan eh, haddii howl la qabanayana caqabad lama waayo marka waxaan filayaa in ah, wax jiraan eh, waxyaabaha dadka inta badan hadda ay sheegayaan khilaaf eh, wasaaradda gaashaandhig ay sheegayaan oo ay maalmaha dadka shacabka wadwadeen eh, dawladdana weli aysan ah, marta aysan ka hadal mhm. waxaan filayaa caqabadkay kamid tahay in caqabadaas la six doonaan aaminsanayo oo way dhici kartaa in lasqabto markii shaqa la wada qabanayo in dadka horta waa dhici kartaa marka waxaan isleeyahay muxuu eh, ahaa dawladda ay sixi doonto arrintaas oo wixii eh, dhibaato oo jira khalad ah in la sixi doono waa aaminsanaa wadaan eh, runtii horta waa ka xunahay in horta khilaaf uu yimaado haddii uu khilaafkaas jiro waa wax dabiici ah in dadka markii shaqo ka dhexayso oo wada shaqaynayaan inay iskhilaafaan waa wax dabiici ah ma lala yaabo in khilaaf uu yimaado khilaafkaas waxaas wuxuu u yahay dhibaato ku yahay horusocodka iyo shaqada culus lahayo ee la qabanaya marka waxaa wanaagsanaan lahayd in wixii khilaafka maaragtay keenaya in laga leexdo waxaana filayaa in khilaafka waxyaabaha abuuraya inay kamid yihiin eh, muxuu ahaa eh, waxaa dhici karta awoodo kale oo gacan kale hay-ado kale inay soo dhexgaleen oo maaragtay sidaas maarata ku timid marka waxaan filayaa in oo khilaafkaas la saxi doono haddii ilaahi subxaana watacaala idmo waana muhim in la saxeeha la saxo insha allah waan gartay marka arrinkan aada ayaa loo hadalhayaa in ciidamada dowladda ay ka soo baxaan eh, meelo ka mid ah eh, deegaanadii dhowaan al-shabaab laga saaray qabsadeen caqabad ceenkee ayuu ku noqon karaa eh, dagaalka al-shabaab hadda dowladii kula jirto mar oo ay iskhilaafaan madaxda markaa hawshaas wado waxaa howshii socotay oo hore u socotay ayay caqabad ku noqonaysaa dhinaca kale ee kasoo horjeedana danay ay noqonaysaa marka taasi waa horta arrin aada u xanwaaya caqabad caqabad xoogan bay noqonaysaa oo maaragtay caqabad ku ah horsocodka iyo horumarada dawladda ay sameynayso marka taasaa keenaysa marka markay caqabadkaas ay timaado ama khilaafkaas u yimaado waxaa isla markiiba saamaynaysaa dadkii dadka iskhilaafay madaxda iskhilaafay ay amarka siinayeen ayaa isla markiiba ay gaaraysaa muxuu ahay khilaafkaas amaradoodii amarka iska hor imaanaya isla markiiba marka khilaafka halkaas gaarsiinaya taasoo dhaawac ku noqonaya marka waxyaabaha keeni karaan waxaan isleeyahay dano oo aan ahayn danta guud danqaas ah ayaa laisku qabanayaa taas ah, maaragtay keeni karto in oo laskhilaafo dhibaatona wuu abuurayaa khilaafkaas marka waxaan isleeyahay dhibaatadaas ha la xaliyo haddii ilaahay subxaana watacaala idmo in la hadli doonana waa aaminsanaha wada waan gartay hadda al-shabaab waxaan la soconaa in eh, galgaduud deegaanadii ugu badnaa hadda laga saaray oo gacanta waysan ku jirin Eh, inkastoo ay joogaan meelo kale oo gahareeri ay ka mid tahay marka eh, howlgalka wejiga labaadna weli muusan bilaaban sida qorshaha dowladdu ay sheegtana in waqti dhow ay bilaabi doonto marka maxaa laga filan karaa isna in guud ahaanba eh, galmudug laga saaro al-shabaab howlgalka wejiga labaadna inuu guuleysto runtii horta labaad horta in horta midka koowaad laga gudbaa ka horeyso hadii sidaan usoo haystana meel ma gaarayo marka madaxweynaha soomaaliya waa inuu arrintan soo dhexgalo hadii ay jirto khilaafkan khilaafka la sheegayo marka waaan waxaan isleeyahay in oo maaragtay horumarada la gaaray la ilaaliyo waxyaabaha dhimanna in oo maaragtay lagu sii socdo waan rajaynaynaa Ehm, laakiin khilaafka intuu jiro oo dadka is haystaa madaxda is haysata madaxdii maaragtay wasaaradda ay is haysato ehm, waxaan filayaa in wax badan oo shaqo si socon kara aysan jiri doonin marka oo muhim waxay u yihiin muxuu ehm, ahaa socodkan iyo shaqadan la wado marka waxaan filayaa madaxweynaha inuu arrintaas dhagaha ka furaysanin oo uu maaragtay arintaas xaliyo sababtoo ah caqabad xoogan bay ku tahay shaqadii halka socdaada la wado marka in oo la joojiyo khilaafkaas dibna loogu noqdo in oo maarata la wada shaqeeyo taasaa aad iyo aada u rajeedin haddii ilahi subxana wa tacaala idmo galgaduud iyo meelo kalena haddii khilaafkaas uu jiro m waxba maaragtay eh, looma tari doono ku inta hadda la haystana muxuu ahaay waa gacantay kasii bixi doonta haddii khilaafkaas uu sii socdo waayahay saaxiibayaal mar kale waxaana wanaagsan markana waxaan aadaynaa wararka ka baxsan soomaalida ee dunida inteeda kale mareykanka aan ku bilowno codayn ka tirsan jaamacadda north ah, california ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday afaafka hore ee jaamacadda aasiya waqooyiga dalka mareykanka toogashadan waxaa la sheegay inuu geystay nun hubaysan tuumanaha ayaa la qabtay saacado un kadib markii toogashadu ay ka dhacday gudaha jaamacadda ma jiraan wax dhaawac ah oo kale oo soo gaaray dadka halkaasi ku sugan ama ku sugnaa aagga jaamacadda aad ayaan ugu xumahay oo aan uga xumahay toogashada ka dhacday maanta mid ka mid ah dhismayaasha kambaska jaamacadda xilli aan hoosheena ku jirnay ay arrintan ay dhacday ayuu yidhi madaxa jaamacadda weerarku ka dhacay ninkan hubeysan ayaa qori ak forty seven ah ku hubeysnaa waxaana rasaas darandoori ah uu ku riday dadka halkaasi ku sugnaa waxaana la qabtay goor dambe booliiska ma aysan sheegin ninkan magaciisa wax faahfaahin oo dheeraadana intaas kama aysan bixin laakiin waxay sheegeen inay gacanta ku hayaan mareykanka iyo goobo badan oo ama qaaradda yurub ka tirsanba waxaa ka dhaca weerarada caynkan oo kale ah oo ay qaadaan dadka madaxa ka xanuunsanaya ama dad arimo cunsuri ah darteed u geysta weerarada noocan oo kale ah madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in danjiraha dalkiisa u fadhiya dalka nainjar ee qalalaasaha uu ka taagan yahay galbeedka afrika inaanu dalkiisa ka bixi doonin tallaabadan ayaana kusoo beegmaysay iyadoo milatariga xukunka dalkaasi la wareegay ay amar ku siiyeen danjiraha faransiiska inuu isaga baxo dalka niger emmanuel macron ayaa ka qeyb galay shir ay isugu yimaadeen danjirayaasha faransiiska ee dalalka caalamka ah. iyagoo sheegay isniintii in danjire zaylavan inuu kusii sugnaan doono dalkaasi niger arrintan ayaana walaac hor le muujisay madaxweynaha ayaa ku gacan saydhay walaaca laga muujiyay halista ka dhalan karta haddii la qaadan waayo amarka madaxa militariga niger balse emmanuel macron madaxweynaha dalka faransiiska wuxuu ku adkeysanayaa in siyaasadda uu ku dhaqmayo inay tahay mid sax ah wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka niger ayaa jimcihii lasoo dhaafay waxay danjiraha faransiiska u fadhiya dalkaasi ay u sheegtay in afartan iyo sideed saacadood dalkooda uu kaga baxo tallaabadaasina waxa ay wasaaraddu ay qaaday kadib markii danjiraha uu diiday inuu la kulmo madaxda cusub ee inqilaabka ee kula wareegay gudaha dalka niger madaxweynihii hore ee niger bahzuum oo xabsi guri ah ayaa qoyskiisa isaguba xabsi ku jiraan tan iyo bishii hore markii militariga dalkaasi dhaca galbeedka qaaradda afrika ay la wareegeen si inqilaab ah ay kula wareegeen tala dalkaasi niger ayaa ahayd eh, dal hore u gumaystay ama ay u gumaysatay faransiisku waxaana dalkaasi ka jooga faransiiska ciidamo gaaraya ilaa iyo kun iyo shan boqol oo askari kuwaasoo caawinaya ciidamada dalkaas waana sababta faransiisku uu isugu sii dhajinayo inuu usii joogo eh, gudaha dalkaasi niger duufaan horleh oo xoogan ayaa la sheegay inay ku dhufatay qeybo kamid a ah gobolka florida ee dalka mareykanka waxaana laga cabsi qabaa in duufaantu ay sii xoogeysato horey waxaa u jiray todobaadyadii lasoo dhaafay duufaano ka dhacayay gudaha dalka mareykanka duufaanta kulaylaha ee laliidah loogu magacdaray ayaa waxay sii xoojineysaa duufaan horey cirifka galbeeda ee ku dhufatay isniintii lasoo dhaafay gobolka florida gacanka florida ee xeebaha ayaa dabeyshu imika mar soo rogaal celisay waxayna u muuqataa mid sii karaar qaadanayso duufaantan waxaa lagu qiyaasay inay tahay heerka saddexaad waana nooca ugu awooda badan keliya heerka afraad iyo heerka shanaad ayaa ka awood sareeya barasaabka ama gudoomiyaha gobolka florida ron zintes ayaa ka digay duufaanta iyagoo ama isagoo oo sheegay in loo baahan yahay in dadku ay ka gaashaantaan duufaantan oo ay kasii hayaamaan aagga ay kusoo wajahan tahay mareykanka xiliyadan oo kale waxaa ku dhufto duufaano aada xoogan kuwaas oo baabi-iyo guryaha halisna ku ah dadka degan aagga xeebaha waayahay saxabiyaal hagaag markan waxaad ku soo dhawaateen xubintii bandhiga warbaahinta bulshada dhawaada dhegaystayaal xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalheynta afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale waxaad ku maqashaan sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya luul maxamuud aadan iyo weliba deeqa maxamuud maxamed haddii aan ku horeeyo dhinaca hadalheynta luulaah hadalheynta afar iyo labaatankii saaca ee u dambeeyey baraha bulshada aadka loo hadalhayay dadkana isla dhexmariyeen waxaa ka mid ahaa in ciidanka dowladda soomaaliya ay dib uga baxeen magaalooyinkii dhowaan ay la wareegeen saraakiisha ciidamadu waxa ay sheegeen in dowladda ay dib uga gurteen magaalooyin iyo deegaano ka mid ah kuwii ay qabsadeen toddobaadyadii lasoo dhaafay laba ka mid ah saraakiisha dowladda magacooda la qariyey baa warbaahinta u hadlay mid ka mid ah ayaa waxa uu sheegay inay jirto waxyaabo yaryar oo istaraatiijiyad darteed ah dib looga gurtay oo si tartiib ah gadaal looga baxay waa sida uu hadalka u dhigay sidoo kale sarkaal kale oo ka mid ah saraakiisha dowladda ayaa isna sheegay in goobaha dib looga gurtay aan dawladda dagaal looga qabsan sidii markii horeba aanay dawladdu dagaal ugu qabsan goobahaasi kasukow goobaha dib looga gurtay ciidamada dowladda waxa ay weli ku sugan yihiin magaalada ceelbuur oo ay qabsadeen maalinnimadii jimcaha sidoo kale waxyaabaha hadalhaynta waxaa qayb ka ah in maaragtay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta dalka sbein oo lagu magacaabo louis rubialis hooyadii la sheegay inay cunada ka soontay islamar ahaantaana ay tiri waxna cuni maayo waxna cabi maayo inta wiilkayga amaan la siinayo amaba laga leexanayo louis ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay fadeexad weyn qabsatay kadib markii uu dhunkaday gabar kamid ahayd ciyaartooyda xulka qaranka sbein kuwaas oo toddobaadkii lasoo dhaafay ku guuleystay koobka kubadda cagta adduunka ee haweenka fadeexadan ayaana ku timid kadib markay gabadha sheegtay inaysan raali kaeen dhunkashadaasi isaguna wuxuu tilmaamay inuu maaragtay farxad darteed uu falkaas ugu dhaqaaqay fadeexadaas kadib louis ayaa waxaa lagula taliyey inuu xilka iskaga dego maadaama uu ahaa madaxweynaha xiriir kubadda cagta sbein taasina uu ceeb maaragta u keenay xilka inuu ka degana waa uu diiday oo waxauu yiri isma casilaayo arintaas yarta darteedna iskuma casilaayo oo xilkayga waaneysanaya buuqa ayaa farabatay iyadoo xitaa gabdhaha u ciyaara xulka qaranka sbein ay sheegeen inaysan mar dambe garoomada soo geli doonin intuu madaxweynaha yahay louis isla markaana saacadii u dambeeyay waxaa soo ifbaxdayba in hooyadiis ay kiniisad isku xirtay islamarkaana ay tiri wax la cuniyo wax la cabo waan ka soomayaa inta wiilkayga la fadeexeynayo oo xilkiisa lagu haysto saacadihii marka lasoo dhaafay baraha bulshada ayay aada u qabsatay hadalhayntaa haddaan halkaas kaga tagno markaana dhanka qormooyinka qormada ugu horeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay xigmado xulah oo cajiib ah run ahaantii xigmadda inta badan macno qoto dheer ayay xambaarsan tahay haddana oraah kooban ayaa lagu gudbiyaaho macnihii oo dhan soo koobaya waxaa lagu bilaabay dadla dhaqankaagu waxa uu kuu goyn karaa wax ka badan waxa ay aqoontaada ama xirfadaada ay kuu goyso naftaada wakhti sii oo maalgasho si ay u weynaato dabadeedna ay u dhammaystiranto marnaba ha ka tanaasulin mabda'yadaada xitaa haddii ay kugu hogaaminayaan wakhtiga dhow xaalad adag inaad gasho haddii aad ku fashilanto inaad qof usoo dalacdo heerka akhlaaqdaada ha ka yeelin inuu isaga uu kuu soo dejiyo heerka akhlaaqdiisa mararka qaar aqlabiyaddu waxa ay la macno tahay in dhammaan nacasyadu hal dhinac yihiin dadka waaweyn dagaalka unbay ku dhawaaqaan cidda ay tahay in ay dagaalamaan dhintaanna waa dhalinyarada qormadan ayaa qoraaga qoro waxa uu kusoo gabagabeeyey nacasnimada waxaa ugu sarreysa in aad noloshaada ku lumisid sidii aad dadka oo dhan u raaligelin lahayd waxa fiican samee rabbigaagana raaligeli ciddii ku jeclaanaysa ha ku jeclaato ciddii kaa caroonaysana yeelkadeed qormadan waxaan soo xignay qof baraha bulshada kusoo galaa abuukar maxamed bulshaawi waa tahay deeqaa qormada ugu dambayso dhankeyga haddii aan soo qabto saacadaha ugu dambeeya maalin kasta ee hurdada ka horeysa waa saacadda ugu muhiimsan afar iyo labaatanka saacadood maxaa yeelay ayada ayaad ku ogaan kartaa maanta siday ahayd birina siday noqon doonto qof baa taleefanka haya si uu u ogaado maxaa maanta la qabtay siduu u rogrogaya taleefanka ayuuna hurdo la tegaysaa mid kalena buug buu akhrinayaa birina waxa uu qaban lahaa ayuu qorayaa dharkii uu ku bixi lahaa ayuu diyaarsanayaa ugu dambeynna quraan yar intuu aqriyo iyo adkaartiisa ayuu dhanka midig ku seexanayaa qofka koowaad badanaa wuu dhafri doonaa birina si dhib badan ayuu kusoo kici doonaa ama hurdada ayuuba sii dhammaysan doonaa halkaas ayuuna camalkiisii ku dhaafi doonaa hadduu tagana shaqadiisa waa maqan jooge haddii kalena waa uuba ka maqan yahay ka labaadna si fudud ayuu hurdi doonaa birina shaqaduu qaban lahaa way u caddahay wayna iska caddahay qofka labadooda guusha adduun iyo tan aqraba u dhow gabdhuhu aad bay u yaqaanaan gabadha iyadoo jikada u hagaagsan tahay jiifata quraac karintuna way u fududahay tan kalena way ku adag tahay gunaanadku waa maalinkaaga waxaa ugu muhiimsan saacadda ugu horeysa iyo tan ugu dambeysa ee si fiican uga faa'iidayso saacadahaaga ugu horeeya maalinta iyo weliba saacadahaaga ugu dambeeya ugu dambayntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey jannada waa bilaash halka naartuna ay lacag tahay sida jaadka sigaarka qamriga iyo wixii lamida ah, waa lacag oo lacagtaada ayaad ku gadanaysaa naar ayaynu ku geyn doonaan dhanka kalena salaada soonka ducada iyo cibaadada oo dhan waa lacag la'aan waxaadna ku tagaysaa jannada guud ahaana qormadan ayaa u dambeysay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada deeqii luul aadala socodsiinaya tan iyo kulan dambe sidaasii nabadgel waayahay saaxiibayaal xubintii bandhiga warbaahinta bulshada ayaad dhegeysateen welina barnaamijka ogaal ayaad la socotaan hagaag saaxiibyaallii barnaamijka ogaal ayaad degeysanaysaan markana aan dib ugu noqono wararka dunida inteeda kale ee soomaalida ka baxsan madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa waxa uu qorsheynayaa sidii hogaamiye cusub uu ugu magacaabi lahaa kooxda calooshooda shaqaystayaasha kadib markii toddobaadkan uu dhintay ama uu geeriyooday hogaamiyihii kooxdaasi uu ku geeriyooday shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalka ruushka dhawaan ayay ahayd markii diyaaradda ay la dhacday hogaamiyihii kooxda calooshodo shaqaystayaasha ee wengar madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin iminka wuxuu qorsheynayaa inuu madaxa kooxdan uu ka dhigo nin lagu magacaabo anderi trovow oo haatan ka ah, eh, golahaasi wuxuuna kamid ahaa aas golaha wengar ee calooshoodo shaqaystayaasha lixdan iyo jirkan ayaa waxaa la sheegay inuu haysto bilada ugu sarreysa ee geesiga ruushka isaga oo ka qayb galay dagaaladii ka dhacay dalka afghanistan jinvasha ilaa intii ay dhacayeen labadii kun dagaaladaasi iyo sidoo kale gudaha dalka syriya dagaaladii ka dhacay ninkan ayaa la rumaysan yahay inuu saaxiib dhow uu leeyahay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin kooxdan calooshooda shaqaystayaasha ah ee wengr lagu magacaabo dalka ruushka ayaa koox awood badan iyadoo kooxdu sidoo kale ay joogto wadamo ka baxsan ee ruushka oo nabadgelyo ahaan ruushku uu u geeyay dowlado saaxiib u leeyahay iyadoo ay ka mid tahay afrikada dhexe wadamo kamid ah wadamadaasna waxaa ka mid ah maali iyo wadamo kale oo kamid ah isla afrika madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald trump ayaa mar kale la filayaa in maxkamad lasoo taago gobolka georgia ee dalka mareykanka madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald trump si uu hor yimaado bisha soo socota isaga oo loo haysta eedeymo la xiriira iskudaygii uu ku doonayay inuu wax kaga bedelo natiijada doorashadii madaxtinimo ee dhacday sanadkii laba kun iyo labaatankii ayaa la filayaa inuu maxkamadda mar kale kasoo muuqdo trump ayaa lagu eedeeyey inuu cadeeyey waa inuu caadiyeystay in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee meg branc inuu ansixin natiijada doorashada ka hor intaan lagu dhawaaqin natiijadii doorasho ee uu kusoo baxay ee madaxweynaha iminka talada dalka ee mareykanka hoggaaminaya dacwado badan ayaa ku furan donald trump dacwadoogayaasha gaarka ah ee ama dacwadoogaha gaarka ah ninka lagu magacdo jorge smith ayaa waxa uu codsaday in dib loo dhigo muddo laba sano ah oo laga dhigo april laba markaas oo ay dhacdo doorashada ee madaxtinimada guud ee dalkaasi mareykanka si aysi aysan u seegin inuu trump ka qayb galo doorashada madaxtinimada ee mareykanka lama ogo maxkamaddu inay ruqsad siin doonto iyo inay maxkamaddu eh, si degdeg ah ay kusoo hor istaajin doonto dacwadda loo haysto weli saaxiib yaal ogaal ayaad maqlaysaan saaxiib yaal weli ogaal ayaad maqlaysaan markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeya allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfi laag ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kugu baxayso war kalamaanay halka saxanka iyagu tiigsadoo tegayo gediga tubtaan maanta marinayno tubta raacnay tuubiyaha aan qaadnay taariikh hor loo tamar gashay noqotay war bashiirow waxaad ka tagta tilaabadaan qaadayno ninkii turunturey maagan tumaatida ku dhici doontaa taasina isweydiin le war madaxweyne xasan sheekh hadduu tallaabo ka qaadayo tafaha dadka ku dheggan waa u jeediyaa kala dambayne haddaanay jirina shaqadu ma socon karto cadowna lagama adkaan karo haddii wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga kii gardaran tallaabaha ka qaado war anugu waxaan aaminsanahay dulqaadka madaxweyne xasan inuu wax badan hallaynayo sabarka oo badadimayleeray saadaha foofkureebe warbow taliyii hore ciidanka iyo wasiirkaashaandhigga khilaaf baa udheaye taliyaha hadda iyo wasiirkaashaandhigana khilaaf baa udhexaya marka hadda madaxweynuhu inu dhaashito maxaa diidahaya safarkii iskeedkooyo iskuguurkoonhayna alaabtigo walboobeolei warkalamaanee war ma haysiine wasiirka gaashaandhiga waa nin dhallinyarahoo firfircoon soshal midiyana caanu ka iyo habdhaydu ka dhigaa tigtokna haddee waa lagu yaqaan mar kastoo xeryaha ciidanka booqdana muuqaalo kale kacsan oo daranaysa uga soo duubaa marka taliyaha xoogga inuu yidhahdo lama duubi karo xeryaha ciidamada inuu ka daran yahay taliyahaasoo idinma caddaynayso walloweynaya amnigii dalka eh. ma falaawils bandhigala qaalisanaaday warbawagaashaandhig ciyaarta baa ka daysaan langrafadaayo ruuhaaye iyoonay eh. langraahoy sida leeye eh. rugdomaamislagaadase war taliyaa ciidanka xoogga markii la qabta ceelbuur hadalkiisa waa la diiday in laga daayo warbaahinta dowladda dadkuna waxay leeyihiin wasiir jaamac iyo wasiir alcadaalaha heshiisa tallaabada aan qaadayno ninkii turunturee maagan baatida ku dhici doonta eh. taasina isweydiinle warkalamaaney eh. nin qabiil oo ku xeelan arrimaha dagaalka iyo siyaasadda eh. ayaa xaaladaha dalka uu marayo iyo hagardaamooyinka jira laga waraystay waxa uu yidhi dhibaatada dhan halka ay ka jirto anigaa maanta sheegayee ha layga dhegaysto dhibka ugu weyn wuxuu ka bilowdahuu yidhi gabdha aanan la qabin oo facebookka ku soo qoranaya magacyo ay ka mid yihiin zawjatu axmed shiikha xaaskiisa nin cadnaagtiisa taajirka marwadiisa wiilka jiimka afadiisa waxaa sulugooyo ou yidhi kuwa aad maraysa inay ruusha ka imaadeen oo magacyadooda raacyo xarfa aan la fahmaynin sida sacduush nasruush xaliimuush salmuush xamduush ayaaniita ikraaniita munita iyo waxyaaba la mid ah dagaalkusu wuxuu ka dhaqaaqilaayo ou yidhi kuwa faan aan loo joogin la jooga oo ku soo qorta magacyo ay ka mid yihiin karoon quruxsan sida hooyadeed edebsan sida hooyadeed quruxleyda xaafadda yaraanta guriga lajeceleey suuraleyda guriga shaxshaxleyda xaafadda iyo waxyaabo la mid ah waxaase hagardaamada ugu weyn oo ciidamadu ka dhaqaaqila inaa ka jirtaa uu yidhi kuwa ayagoon wax baranin ku soo qoranaya doctores heblayo injineer heblo misis heblayo boqoradda reer hebel iyo magacyo la mid ah argagixisadana waxaa laga dhaqaajinlaayo uu yidhi gabdhaha ku soo qorta yarta cad yarta dheer yarta dhuuban yarta buuran ina hebel bintu cumar atariishada xaafadda dhuuba dhex yar gabadha cidda carabta gabadha deriska gabadha cajiinka gabadha cidda caanaha waddankoo dhanna waxaa lugooye ku hayuu yidhi kuwa magacyada cabsidaa soo qaata sida xaaxuu zuuzuu juujuu kuukuu jamuu suunaari najuu camuu iyo magacyo lamid ah midnimadana waxaa hortaaganuu yidhi gabdhaha ku soo qoranaya asaldhalad aragsan ilwaad qurux yaraanta reer hebel tii yareedee caqliga badnayd tii yareedee waalnayd geenya dumar geenyada madow geenyada cas geenyada gaaban geenyada dhuuban xidigta xaafadda xidigta xaawataako xidigta gelmudug xidigta xamar xidigta reer hebel iyo waxyaaba la mid ah waxaana ugu dambayn inta lacag laga qaadano muyidhi si ah eh. kuwa ku soo qorta inta waalan walaashood inta wareegta kaabahood inta xanuunsan eeddadood inta wareersan hooyadood iyo waxyaabo la mid ah dalkana intay joogaan eh. dadka argagixisada kaalmeeya eh. waxba lagama qaban karo yidhi war dagaalkaasu kaanoogayn maahe ma tigtokuu ka dhex socdaa maamulkii dalka goorma dumarka lagu wareejiyey war dowladda dhanac iskugu tagta social mediya maantoo kalena madaxa na furan annaga yaa madaxaana furan war ciidanka laga gaadho tilaabadan qaadayno ninkii turunturey maagan tumaatida ku dhici doontaa taasina isweydiin leh warwallaweynaya arrinkii somalilan ah! maanta meel fiican buu marayaa wareertii u dambaysay somalilan qaaddo waxay ahayd waa laytaage laytaage waar waannu isqur'aan saarnay inaan dhegayso gudi loo saaray khilaafka inay xalliyaan waxay go'aamiyeen saddexdii xusbi doorashada madaxweynaha u tartamaan marba sagaalkii muuse la ordayay haddii laga tala baxay dee arrinka somalilan waa iska xalismaysaa bow hadde nacabku derbiyada ha jiiro maxaa ohan weydeen wareer asaanadna waxaa u daaran libaax soo galay dega wuraa aryadaha warkiinna anigu ma aqaano somalilan waxaa la yidhi xisbiyadu waa aqbaleen go'aanka guddiga isagana inuu aqbalo ku qasban yahaa la yidhi sababtoo ah tale ou maanta wax ku diida fara ku mahaayay dhaheen war maa la wadaahe mugga cabdullow hadday fartaan doonaan qoraasow ma dhihi karo aryaadhaha talantabiyo xeeley turuqyaaxoo kuhu toosime talantab iyo xeeleyn turuqyaaxoo kuhu toosime war shirkii madasha wadatashiga qaranka markii la soo xidhayay axmed madoobe wuxuu yidhi war reer lacag kuma yadhe hotel ha miyuu yidhi war warkaa iga dhex gelin dagaalka daacad lagama wadaa huu yidhi runtana iskumaannaan sheegin buu yidhi beelaha reer galmudug hubkay soo bandhigeenna dagaalka kama qaybgelin buu yidhi ee yaa been laysku sheegin talayfanaa jira dadka laga soo wacaye waar walla weynay khawaariij cadow ka daran ma jiree ma iska celisaan warbow madaxweyne anigu waxaan dhihi lahaa kuwaad hawshow idmanay habdhaqankay wax u wadaan inay ku habboon yihiin madaxweyne hubi hareeraha daybal hoos wax u eg saadoo fadheete afar qofood likakii waaye lankuwa madaarjee fadee waleeli yaayaa loo sheegaa mugga saca lama keliyood leh warwar ma haysiina indii nin masayrow ah aa foolatay kadibna wuxuu diiday inuu dhakhtar geeyo isagoo ka baqaya in nin kale umuliyo anigaana ku umulinayo uu yidhi yutubkana ka fiirsanaya uu yidhi sida dumarka loo umuliyo hadde siduu marna yutubku fiirsanaya marna gabadha umuli isu lahay xaaskii canugii dhalaysayba waa isla dhinteen isagiina hadda maxkamadu uu saaran yahay marka damcakatiir iyo mudfi dariiqay wax kasta noqdeen waxayna tusaale u tahay qofka shaqa uusan aqoon haddii loo diro hoog iyo inay tahay wax ka yimaadaa tallaabadaan qaadayno ninkii turunture maagan tumaatida ku dhici doontaa taasina isweydiin le waaryaara wallaweynay tallaabadana a qaadaysaan ma somalilan ma ku soo socotaan warba somalilan ma tallaaba u hartay aryaadhaha war ma haysiine madaxweyne xasan sheekh waxa uu la hadlay dhallinyarada iyo waayeelada shabaabka ee cabdulla waayeel iyo shabaab keeladaah war al-shabaab baa lagu yidhi war khawaariijta ma waayeel baa ku jira aryadhaha warkaan ha dhex gelinay shabaab odayaal iyo carruurba waa leeyihiine eh. dhallinyarada madaxweynuhu wuxuu ku yidhi maandheesko mustaqbalkiina heesaga falaadina ka imaada waayeelladana wuxuu ku yidhi adeeryaalow eh. qaarkiin inuu xanuunsan yaho u jiran yahay xataa waa ognahay qaarna waa tabar dhigeenoo maba soco karaanoo warkiinna waa haynaa haddii qaatumadii nuqayr ha noqotee xilligaad cibaadaysa laheedeenaa la joogaahay dowladiinna u imaadoo isu soo dhiiba waa idin cafihaynaah ulbow madaxweynuhu shabaab buu ducayey aryaa bashiiroo maalmihii wacnaay waa soo socdaanuu yidhi madaxweynuhu war cabdulla warmahaysidii madaxweynaha waxaa la yidhi degmooyinkii la qabtay oo booqasho ku tegayaa uu ka hormarayana lama oga askartana wuu xog waraysanayaabaa la yidhi wixii dhacay cidda ka dambaysa iyo meeshay wax si ka yihiinna wuu ogaanayaaha la yidhi warintee hadduu ogaado tallaabo ma qaadaya bow xasana dulqaad baa wax ka hadlaynahaya nimcayo sareediyo saadaashiinu waa guul ma yidhi waxa uu yidhi waxta abaartoodu hoos tagto tilaabsaa waayay xaytaaraan wax tabaartoodu hoos tagto tilaabsaa waayay xaytaaraan tallaabada aan qaadayno ninkii turanturey maagan tumaatida ku dhi'i doontaa taasina isweydiin leh yadheegi jari waayahay dhegeystayaal xubintii kalamaan waxay qayb ka ahayd barnaamijkeena ogaal saaxiibayaal anigoo ah axmed yarir ayaa barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay mar kale intaan kulmayno nabadgelyo

dowladdu waxay la hoydaa dhuxusaan ma gaabsiamba dhammay qadharhkii waa inaad dhadhamisaa amba dhammay qadharhkii waa inaad dhadhamisaa cawadhaan iyo saw cawadhaan maysiso filan maysiso filan maysisedeso awadhaantiyoso filan maysiso filan maysiso filan maysisedeso qolkaagii aad badhaadi waydo hadalkaad duuraysiyo dhinaya iska daayo dhiilada kolkaagii aad badhaadi waydayo hadalkaad duuraysiyo dhinaya iska daayo dhegaysan maye wainaadhaqaaqda u dhegaysan maye wainaad dhaqaaqda sow cawadhaantiyo sow cawadhaantiyo sow filan maysid sow filan maysid sow filan maysid delesow maysid